leylat alaxad في ليلة الأحد السادس من شهر محرم عام 1440 وأربعين لهجة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن والساحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان مجلسكي لبا إيا لباتنات مجالس دولمكي شرح كوبنا كتابك معالم السنة النبوية هبين كان وهبين حدا لحد بش محرم كنا فربقل إيا أفرتن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن كسو جرني كتابك معالم السنة النبوية Eh, waxaan kaga sii jirnay maqsadka labaad alcilmu masaadiruhu eh, kitaabka jamcu lqur'aani wa fadaa'ilihi ayaan kusoo jirnay eh, fadli lqur'aani amaba baabu miqdaari rafci sawti bilqira'a ayaan caw bilaabeyna insha allahu tacala baabka lixi tobanaad baabu miqdaari rafci sawti codka koruqaadkiisa qadarka uu yahay bilqiraa'ati qur-aanka marka la akhrina ayuu baabkan u baab yahay intee la gaarsiinayaa ma aad baa lo dheeraynayaa ama loo muxuu ah kor qaadi oo korba aad looga qaadi mise hoos baa loo dhigi mise siduu ahaanaya intaas ayuu baabkan u baabiy weyaan xadiidka afar boqol iyo toddoba-iyo sagaashanaad can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma qala wuxu yidhi ibn cabaas xabru lumma wa turjumaan qur-aan qaala wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd qiraa'atu nabiyi nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam qiradiisa iyo wax akhrintiisa ama qur-aan akhrintiisa calaa qadrin qadar ayuu ahaa calaa qadrin qadar ayuu ahaa qadarkaas yasmahu u maqla man uu maqlo weyaan calaa qadrin yasmacuhu uu maqlo man uu maqla fi lxujrati qolka ku jira cidda qolka ku jirta unbaa maqli jirtay wa huwa isagana filbeyti gurigu uu ku dhex sugan yahay nabigeenna marka caleyhi salaatu salaam dhaqankaas ayuu lahan jiray oo hadduu qur-aanka inta un guriga ku jirta unbaaunbuu maqashin jiray aad kor uguma qaadi jirin wuxuuna ku camal falay nabigeena sala allahu alay waslam walaa tajhar bisalatika wala tukhaafit biha wabtaqi bayna dalika sabiila qur-aanka aad akhrinaysa korna aad ha ugu qaadin hoosna ha u dhigni dhexdhexaad ka dhig arrinta ayuu nabigeenu ku camalfalay sala allahu aleyh waali wasalam xadiidkaas imaam abu daawuud ayaa soo saaray fii sunanihi waana xadiid xasanan saxiix xadiidka afar boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa lagu wariyey cabdiraxmaan sakhdawsi raawiyat alislaam qala wuxuu yihi radi allahu taala an arda kaanat waxay ahayd qira'atu nebiyi nabigeenna qur-aan akhrintiisa bileyli habeenka yarfacu mid kor u qaada tawran wakhti ama xiliya ama xilli wayakhfidu mid hoos u dhiga tawran xillina hoos buu dhigi jira nabiga calayhi salatu wasalaam marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhaqankaas ayuu lahaan jirayo marna qur-aan kor buu qaadi jiray markii xaajada ay keenayso oo dad inay maqlaan ama ay muxuu ahay ka faa'idaystaan uu rabo mar dad ay hurdaana nabigeena ala sl slam sidoo dadka ay hurdaan xilliga la hurdaa oo kalena hoos buu dhigi jiray marka xaaladda dhigitaanka iyo hoosu waxay ay ku xiran tahay xaaladda guriga marka ayaduu ku sugan yahay dad baa xanuunsan oo hurdada muxuu ahaa ama hurday amama ilaa dalika in laga kiciy aan la doonayn xilligaasoo kale qur hoos baa loo dhigay laakiin xilli la rabo qur in la maqlo amaba salaada ay soo dhawaatay ummadda ila ka kacaan la raba la midka in kor loo qaado waxba dhibaata ama lah mooyaan waana dhaqanka nabigaenu samayn jiri calayi slat slam xadiidkan abu daawuud ayaa asna soo saaray fii sunanihi waana xadiid xasana xadiidka afar boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can abi qataadata waxaa laga wariyey saxaabiga jaliilka ah wuxuu nabigeena ka wariyey ana nabiya nabigeena sal slam kharaja wuu baxay leylatan habeen ayuu baxay fa idaa waab iyadoo huwa nabigeenna biabi bakrin abu bakar uu ag taaganya ama uu la jooga abu bakar oo yusallii yakhfidu hoos udigi min sawti codkiisa hoos buu udhigaya qur-aanku ahrinayaa salaad ayuu tukana salaatuleyl qiyaamuleil ayuu ku jiraa laakiin hoos buu dhigi qaala wuxuu yidhi wamara kadibna wuxuu soo maray dhaqanka nabigeena cala slam marar qaar wuxuaan jiray inuu magaalada soo randeeyo soo mara oo saxaabadiisa iyo dadkaas ummaddaas uu kasoo dul wareego oo xaaladooda uu ogaado dhaqanka nabigeena saas aan jirta xitaa iska daay inuu muxuuah kuwa nool dul mare mararka qaar xitaa kuwa dhintay ayuu aadi jiray oo qubuuru baqiici qarqad intuu taga ayuu nabigeena cala sl intuu dul istaaga allah u barya subxaana wa tacaala kadibna habeenada qaar xataa ilaa ay ka shakiisa umuna ummin caaisha radi allahu taala ardaha oy dabagasho oo kadibna xaalad cajaaibl ay ka dhacda halkaas weyaan marka nabigeenna habeenadii uu rondaynay ama uu saxaabadii soo dulmaray habeen ka mid ayuu habeenkaas qaala wuxuu yidhi marka mar wuxuu soo maray markuu abubakar ka soo dhammaaday kadib bicumara ayuu soo maray ibnukhaaab wahuwa isagana yusalii isagoo tukani raafican isagoo kor u qaaday sawtahu codkiisa qaala wuxuu yidhi falama ijtamaca goortii ay ku kulmeen cinda anabiyi nabiga agtiisa ay ku kulmeen sal alla alay slam oo labadoodii ayaa muxuu ahaa maalintii habeenkii waa dhammaaday maalintii ayaa marka nabiga agtiisa lagu kulmay calayhi salatu salaam ilan isaga ayaa loo imaan jiray mucallimka ah sheikha ahaa isaga ayaa loo solaami jiray weyaan isagana lagu dabatukun jiray qaala nabi nabiga wuxu yhi sal slam yaa abaa bakrin abaa bakrow marartu waan soo maray bika adiga wa anta adigana tusalli adoo takhfidu weliba hoos u dhigi sawtaka codkaada ayaan ku soo maray weeyaan xali adoo dukani codkaada aad u hoosay ayaan kusoo maray qaala wuxuu yidhi abu bakrin qad asmactu waan maqashiiyey man naajaytu allihii aan la koodaayo ama allihii aan muxuu ah la hadlay nabi allow waan maqashiiyey yaa rasul rasuulka allow qaala wuxuu yidhi wali cumar qaal wuxuu ku yidhi nabiga licumar cumar wuxuu ku yidhi marartu waan soo maray bika adiga aan soo maray wa anta adigana tusalli aad tukanayso raafican adoo sara u qaaday sawtaka codkaada qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul rasuulka allow qaaladaas abuu qataata ayaa wata weeyaan faqaala wuxuu yidhi ya rasul rasuulka allow cumar baa dhihi uuqida waxaan kicini alwasnaana kan hurdaysan ama kan hurdi ama lulmoni ayaan kicini waatrudu waxaan meesha ka burin ka ceyrini ashaydaana shaydaankana qur-aanka ayaan halkaas kaga ceyrini weyaan faqaala اnabiyu nabigan wuxuu yih sal slm ya abaa bakrin abaa bakrow irfac kor u qaad min sawti codkaada shay-an wax un kor u yarqaad xoogaho cod kor u yarqaad wa qaala licumara cumarna wuxuu ku yihi akhfid hoosu dhig min sawtika codkaada shay-an hoosu yar dhig marka in lagu camal fala ayuu nabigan rabaa calayi slat slaam walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafit biha wabtaqi bayna dalika sabiila saa weyaan abu daawud iyo tirmidi ayaa fii sunanayhima kusoo saareen abu daawud fii sunanihi wa atirmidi fii jaamicihi xadiidkuna saxiix weyaan xadiidka shan boqolaad caawa halkaan marayna ad ujeedaan waa meel fiican baa la gaahay xadiidka shan boqolaad can abi sacid alkhudri waxaa laga wariyey taala anu arda alxamdu lilah qala wuxu abi saciid ictakafa alla ayaa ictikaafay fi lmasjid ayuu ku ictikaafay nabigeena sal ll slm fa samicahum markaasuu nabiga wuxuu maqlay markuu ictikaafay ayaa fa samicahum wuxuu maqlay saxaabadii yajharuuna iyagoo kor u qaadayan bilqira'ati quraan akhrinta fa kashafa nabi kadibna wuxuu fayday asitra daahi u xirnaa asturka iyuu nabiga saas u yara fayday wa qaala wuxuu yidhi alaa hooyaay saxaabadiyey ina kulakum dhammaantiin munaajin wuxuu la faqi u la hadli rabbahu rabbigiis falaa yudiyanna yuusan dhibin bacdukum barkiin bacdan barka kale codka koraha iskugu qaadina weeyaan walaa yarfac yuusan saramarin bacdukum barkiin calaa bacdin barka kalena fi qira'ati qur-aan ahrinto aw qaala amaba wuxuu yidhi nabigeena fi salaati salaada weyan abu daawud ee marka haddii aad qofkan kor u qayliyo kana kor u qayliyo khushuuci iyo macaanidii in lala socdo ayaa meesha ka bixi arrintan dhib ayaa ka imaani lidalika nabigeena wuu diiday calayhi salat slam hal qof inuu agga inta gees fariista oo codka kor u qaado ummaddii kalena waxaa weeyaan ay uu ku tashwiishiyo looma baahna laakiin dhexdhexaad si qofka naftiisana u maqashin kara qofkii kalena uusan ugu mashquulinin in lala imaado weyaan saas uyuu nabigeena fara sala allahu aleh waslm xadis shan boqol iyo koobaad can cuqbata ibni caamir waxaa lag wariyey radia allahu tacala qala wuxu yihi cuqba qaala aljaahiru midka kor u qaaday bilqur'aani qur-aanka kaljaahiri qof kor u qaaday ayuu la tooyahay oo muxuuha ah bannaanka soo dhigay bisadaqati sadaqaduu la baxaa walmusiri qof hoos u dhigayna bilqur'aani qur-aankana kalmusiri qof hoos u dhigtay bisadaqati sadaqad markuu bixinay qarsoqariyey ayuu la tooyahay wey xadiidka abu daawuud tirmidi ayaa soo saareen iyo nasaa-i waana xadiis saxiixa marka in tubdu sadaqaati fa nicmaahi wain tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fa ama kor loo qaadi waxay u khuduucaysaa xaalada marka iyada la joogo asal ahaan sadaqada waxaa fadli badan sadaqatu siri tudfi qadaba rabbi marka sadaqad siriga in qofka miskiinka qalbigiisa la ilaaliyo oo hoos looga dhiibo wixiisii ayaa waxaa weyaan asal ahaan saas ayaa wanaagsan laakiin xaalada waxaa imaanaysa aad inaad lagugu daydo sida nabigeena sal alla alay slam qolyihii reer yaman markay yimaadeen oo xaaladooda ay khatarta ahayd ninkii gacmihiisoo saa u buuxa oo dahabka keenay kadibna ummadda ay kusoo daydeen waa ti uu nabigen yiri alai sl slam sanna fi islaami sunata xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ila ywmi اlqiyama o kama qala sal اllah alay slm marka xiliyada qaarna in kor qur-aankana waa saas oo kale xiliyada qaar inaad kor u qaado si qur-aankaada akhrintiisa dadka ay ugu daydaan si looga tadaburo si loo barto wamaa ilaa dalika hadaf aad ka leedahay mucayana ama dadka inaad xusuusiso qur-aanka in la akhriyo waa laga yaaba inay markaa fadli badan tahay mararka qaar inaad hoos u dhigto ayaa ina dadbaa hurdi dadbaa xanuunsan wamaa ilaa dalika dadbaa sadaqada iyo iyo qur-aanka isku meel jooga amaba isku nooc ah ayuu nabigeena kala jeeda sal ala sl koruqaadka iyo hoosedhiga iyo muxuu ahaa muujinta iyo qarinta sadaqada weyaan baabu taxziibi lqur'aani qur in xizib xizib loo qaybiyo xizibka aan naqaani maahan in qaybqayb laga dhigo oo la qaybqaybiyo juz iyo muxuu ahaa eh, miqraa iyo xizib iyo wirdi iyo saa in loo qaybiyo qofka qaybqayb aad ka dhigto oo u yidhahdo maalintiiba qaybtaas ayaan akhrini arinta ayada in loo baahan yahay arinta ayada ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray loona baahan yahy qur aqrintiisa ayada uu ku fuudaana ayuu baabkan u baabyo weyaan xadiidka ah, iyo labaad can ibni lhaadi waxaa laga wariyey raximah llah wuxuu ibn lhaadi sa'alanii naaficun naafic ibnu jubayr ibnu mucim ayaa i weydiiyey oo fa qaala wuxuu yii ani wuxuu igu yidhi fii kam inteebaad taqra'u lqur'aana qur ku akhrisaa imisaa maalmood mise usbuuc qur-aanka inteed ku dhammaysaa weyaan faqultu waxaan idhi maa uxasibuhu aniga sideedaba xisib xisib iyo qayb qayb iyo wirdi wirdi kama dhigo oo qur-aanka ka galaa maba tiro iyo xisaab iyo ima lahan weyaan oo muxuu ahaa juz fulaan baan akhriyey iyo xisib fulaan akhriyey iyo subac fulaan baan akhriyey baabka ima lahan weyaan fa qaala wuxuu igu li aniga naafic wuxuu igu yidhi laa taqul hadihin maa uxasibuhu taxsiib qur kuma sameeyo xisib xisib iyo qayb qayb kama dhiga hadhihin maxaa yeelay faina rasul rasulka al sl sl qaal wuxuu yidhi qara'tu waxaan akhriyey juz-an hal juz ayaan akhriyey oo min alqur'ani qur-aan ka mid a ah. nabigeenna ayaa arrintaa yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi xasibtu waxaan u maleeyey waa raawigii annahu ninka la yidhaahdo naafic inuu yidhi dakarahu inuu ka sheegay xasibtu waxaan u maleeyey annahu isaga dakarahu hadalkaas inuu ka sheegay ah inuu ka sheegay muqiirana uu nabiga ka wariyey inaad yidhi ayaan u maleeyey xaalad inay saata weyaan oo macnaheeda maxay tahay naafic waa taabici sowma muqiirana waa saxaabi marka xadiidka hadduu taabiciga toos nabiga ugu kor yeela maxaa la yidhahda calayhi salaatu salaam mursalna wuxuu ka mid yahay min anwaaci si xadiisku un daciif u noqonin wuxuu marka xadiidkaas uu nabigu yih alay slm qara'tu juz'a min alqur'aani ninka naafic la yidhaha toos uma abaarini wuxuu u sii maray saxaabiga ibn shucba radi allahu ta arda saas ayaan filaya ayuu leeyahay weyaan xadiidka abu daawuud ayaa soo saaray waa xadid saxiixa xadiid shan boqol iyo saddexaad can anas bin malik waxaa laga wariyey qala wuxu uhi anas qur-aanka marka in loo qaybiyo subax subax maalan oo subax khamiisaad annaga dhaqankeenna o kale subax khamiisaad oo hadda mufasal loo yaqaana subax arbicaad waxaa weeyaan eh, walaqad sadaqa caleyh iblisudannahu eh, subax alaaa alaaa oo kadibe asna waxaa weeyaan haye ya nusaariu fi lkhayr bala yashcuruun haye subax muxuu ahaa isniin ya wamahalu kalimatin khabiihatin haye iyo subax axadaad waidna taqna ljabal haye subax sabti ya maxaa tireen fakayfa fakayfa fakayfa weya nacam fakayfa idaa jiina alcumuum marka subax jumcana de meesha taqaanaan marka saa in laga dhigo wax dhibaato ma lahan waa wax fiican nin wax dhibaato ku sugan ma lahan weyaan in jusjuski caadiga loo ariyan dhib ma lahan xadiidka haddii xataa toban juz loo kala qaybiyo tobankii mar qofku ariya maalintiiba toban kalena u ariya toban qofki ilahay uu maqdiro u siiyo ayadna dhib lahan weyaan oo saas qofku ka dhigto xadiid shan boqol iyo saddexaad anas waxaa la wariyay maalikin radia allahu tacala arda qal wuxuu anas wajada rasuullah nabiga alla wuxuu la kulmay ama uu dareemay daata leylatin habeen habeenada ka mid a ah shay-an maradan weyaan waa xanuun ayuu nabiga dareemay ama cajis ayuu dareemay falama asbax goorti waa bariisay qiila waxaa loo yidhi yaa rasul rasuulka allow ina alwajha xanuunka calayka dushaada labayinu waa kaa muuqda xanuunka aad buu kaaga muuqda xadiikaas abcan sanad ahaan waa aciif qaala wuxuu yidhi aniga miya calaa maa tarawna maca maa sida aad u jeedaan iyo xaaladayda ad allama hadi qad qara'tu waxaan arkay albaarixata xali asabca tiwaal todobada suuradoo dhedheer oo baqar laga soo bilaabay aan saas ayaa marka eh, yusnad ilaa rasul lah sal slm laakiin xadiidkaana ibn xibaan ayaa fi saxiixi kusoo saaray ibn khusaymana kadalik fi saxiixihi sanadkiisana waa daciif naasirdiin albani cali raxmatullah ayaa koleyb arkaa sheegay inuu daciif yahay weyaan baabun man nasiya qofkii hilmaamo shayan shay oo min alqur'an qur-aan ka mid dembiguu le ayuu baabkan u baabiya xadiidka kusoo aroorin waa daciif weyaan laakiin xadiid kale oo lisku fari in qur-aanka la haayo oo inuu qur-aanka baxsado laiska ilaaliyo qeybna waan soo marnay qeybo badanna way jiraan weyaan oo siduu baabun man nasiya qofkii lama shayan shay oo min quraan qur-aan ka mid a ah. xaaladiisa ay noqonaysa baabkan uu baabiyay xadiidka faro ah, shan boqol iyo afaraad can anas bin malik waxaa laga wariyey qala wuxuu yihi anas qaala rasul rasulka wuxu yihi sal slam curidat calaya waxaa lii bandhigay ujuuru ummatii ummaddayda ajaryaalkooda lii bandhigay xata alhadaata qashinka buuba qashin oo kale ata xata alhadaat qashinka oo yukhrijha qofka uu ka saaro min almasjidi masjidka qofka buuba oo kale inuu ka qaado xitaa waa litusa weyaan waurida caleyhi waxaa lii bandhigay dunuuba ummati ummadayda dembiyaalkooda fala mar maan arkin damba dembi oo haddama ka weyn min suuratin suurad oo min alquraan quraan ka mid ah o aayatin aayad uutiyaha la siiyey rajulu nin uma nasiyaha kadibna iska hilmaamay xadiidka abu daawuud tirmidi ayaa soo saaray waana xadiid daciifa weyaan sanadkiisa oo daciif maxaa yeele dunuub kale oo ka weyn way jirayaan biniaadamkana waa dacfi waxaa laga yaabaa inuu iska hilmaamo howlo kale ay waajahaan yacni eh, arrimo weliba qur-aanka siduu nabigeena cadiyay alai slat slaam awrta dabran oo xoroga ku xiran haddii aan xoroga lagu haynin siay dhumitaankooda uu fudud yahay quraanka waa ka sii fudud ayuu nabigeena cadayna sal alla alay slm marka qur-aanka in lagu dadaalo ayaa kolleyba un laisku boorinaya baabun qowmun qole oo yatacajaluuna degdegsadaan ajra alqur'aani qur-aanka ajuurasiisi iyo wixii laga heli lahaa hawaabtiisii hormarsadaan ayuu baabkan u baabya weyaan qur-aanka waxaa loo barani dadka loo bari loogu camalfali loo akrini waa in ajar janno lagu helo oo iqra warqa waratil kamaa kunta turatilu fi dunya in halkaa lagu gaaro weyaan laakiin qofka inaad muxuuah qur-aankii ajarkiisa uu hormarsado oo amaba uu magac ku hormarsado oo magac ku helo qaari iyo wixii la ah ama dhaqaalo uu ku hormarsado dhaqaalo uu ku helo amaba waxa weeyaan mansab madaxnimo wamaa ilaa daalika uu ku gaaro hadafkaas haddii uu noqda qofka isaga khasira dunya walaakhira adduunya aakhraba inuu khasaaray ayaa cad weyaan xadiidka shan wixii dee ilaahay uu gadaal ka siiyo tusaale ahaan horanima u sheegnay quraanka baritaankiisa quraanka aanka quraanka iyo wixii la midka ah iyo xataa qoraalka qur-aanka la qori qofka haddii hadafkiisa ilaahay iyo adaar alaakhira uu yahay laakiin ay waxun ka soo gaaraan dugsi ayuu furtay dadka inuu ilahay diintiisa bar ayuu furay hadaf kale ma laha hadafkiisa waa inuu diinta ilaahay ugu khidmeeyo laakiin lacag malaayiinha jeebka loogu buuxiyey waa tabac culimadu waxay yidhaha taabicu taabic dhibaato hadafka haddii xataa ay lacag kasta soo gashana hadafkii iyo goolkii lahaa kama leexinays haddii ay lacagta yaraatana inuu dugsiga iskaga tago ood muxuu ahaa mugugufay ma keenaysa ma keenaysa markaas iyadoo wax aad oo wanaag badan inkastoo masale khilaafi ay tahay ahdul ujra cala alqur'an laakiin sida raajix waa inay bannaanta weyaan haddiiba baytulmaal hawsha u taagan oo dadkii maclimiinta ahaa kifaaye u samayna ay jirin ilaa carruur ay leeyihiin waaliday leeyihiin kiray ubaahan yihiin nololay ubaahan yihin staray ubaahan yihiin tacliim wamaa ilaa dalika waa yani mas-uuliyadka o dhanaa saaran xilligoodi dhanna waa la xayiray oo waxaa lagu xayiray inay ilmahan qur-aanka baraan soomahan o kitaabka alla ay xifdiyaan nacam in la siiyo sax weyaan laakiin hadafka isaga waa inay noqoto addaar alaakhira wajh allah adaar alaakhira oo waxaan kale ay noqdaan wix kusoo gaarana wax tabaca oo dee ilahay uu kusiiy fadlullahi yutiihi man yashaa markaas qofka waa liibaan adduun imid aakhira buu gaari weyaan waayo xadiid shan boqol iyo iyo shanaad an jaabir bn abdilahi waxaa la wariyey jaabir bn cabdilaahi waa saxaabiga aad taqaaneen oo aabbihiis uu ku shahiidi jiray ama muxuu ahaa ay saxaabada ku dileen uxud qaala wuxuu yidhi isagoo weli mumina muslima oo waxaa wey ay ku khaldameen qaala wuxuu yidhi jaabir bn cabdilah kharaja calayna waxaa nagu soo baxay bud nagu soo yih rasul rasulka al sal slm wanaxnu annagana naqra'u an akhrina alqur'an qur'ankaan ahrinayna annagoo qur'aan ahrin u fadhino ayuu nabiga nagu soo baxay wa fiina gudahanaga u ahaaday iwaljamiyu qof muxuu aanan carab ahayn oo qur-aanka muxuu hadda waad aragteen ila alaan hadduu xataa reer yurub yahay afrikaan haba sheegin qur-aanka marka aad akhri tiraahdo maxay leeyihiin iyaaka nabudu aye ihdina yani xuruuftii caynkii iyo xadi iyo wixii wada dhibayaan cajamka waqtiga aad joogayna kuwan kama duwna sooma iskuma duwn ila wixi waa isleeyihiin marka waxaan kala jeedaa dad noocaas oo qur-aankii qaar uu dhiba iyo qaar makhaarijta ay dhibaysa iyo wamaa ilaa dalika iyo qaar reerbaadiyo qur-aankiiba anaa u sii karin iyo waa isdhex joognay annagoo sidaa qur-an nabiga nagu so baxay alai slat slam fa qaala kadib nabigana wuxuu yidhi sal slam akhriya fa kullun mid la arkaba xasanun intiinaba midkan cajamiga iyo midkan reerbaadiyaha iyo midkan qaariga intiinaba wanaagaada wadaane shaqo fiican ad haysaane u socda oo qur-aanka ahriya ayuu nabig yidhi alai slam qur-aanka ayada waxaa xoojini xadiidka nabigeena sala allahu alai wasalam qofka maahirka oo qur-aanka ilahi subxana watacala xaada il akhrinaysa in saxa tacbiir wuxuu la tooyay maca safarat alkiraam albarar ayuu la tooyahay waladii yaqra'u alqur'aana wahuwa calayh shaaqun ama yatatactac falahu ajraan marka taas ayuu nabigeena cala sl slam hadalka hadalkan iyo hadalkaas ayaa si fiican isu waafaqi weyaan iqra' ahriya fakullu mid la arka xasan waa wasuubanya wax fiican ayuu hayaae wasayajiu laakiin waxaa imaan doonaa aqwaamun qolyaala imaan doonaan yuqiimuunahu qur-aanka lafdigiisa toosiyan makhaarijtii sifaadkii muduudii qurxintii wixii saas u taagayaan ayaa imaan doonaan kamaa yuqaamu sidii loo taago oo loo mxua toosiyo alqitxu fallaarta sida loo toosiye muxuu ahaa daabkeeda iyo muxuu ahaa usheeda loo toosiye muxuu ahaa fallaarta haddii aad daabka uu qaloocan yahay meel ma gaarto waa in marka la hubsado inay toosan tahay siman tahay sida loo toosiya qur-aanku toosiyaan waxay degdegsadaan nafcigiisii waxay degdegsadaan mukaafaadiisii iyo muxuu ahaa abaalgudkiisii walaa yata'ajaluunahu dib uma dhigtaan oo ma hadafka ay u toosinaan wuxuu yahay adduunkan ku gaar ya waxay degsanayaan ajarkoodii qiyaamo la siin lahaa iqra warqa warati waratil iyo qur'aan xujatun laka tiya hadda ku bedelinayaan daraahima macduuda ay ku bedelinayaan weyaan kuwaas ayaa imaan doona abu dawud ee xadiidka saaray waan xadiis saxiixa xadiidka shan boqol iyo lixaad can cabdiraxmaan ibni shibli waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda qaal wuxuu yidhi samictu rasuula nabiga ayaan ka maqlay sala allahu aleyh waslm yaquul isagoo le iqra'u lqur'aana qur'aanka akhriya walaa tagluu fiihi ha ku xadgudbina qur-aanka akhrintiisa noqotaya iyo waxaa weeyaan barashadiisa noqotaya iyo dadka baritaankiisa noqotaya xadka eh, mxuu ahaa abiiciga oo caadiga ha dhaafinina walaa tajfuu fiihi hana ku qalalina ama yani sidii la rabay si ka hooseyso oo meeshii la rabay meel ka hooseyso akhrintiisu noqotaya barashiisu noqotaya halkaa ha dhigana wayaan walaa ta'kulu bihi qur-aankana ku cunina qur-aankan ku untarasuqdo ood muxuu ahaa ku qaraabato ayadna iska ilaali wayaan walaa tastakiru bihi ha wax badsanina ama xoolo ku badsa ama dadku dabakaca oo muxuu aha xirkuu noqdo oo waxa weyaan adiga kaa dambeeyo oo madaxa muxuu aha kaa shumiyo oo maa ilaa daalika in adiga muxuu aad boqor ku noqoto oo ummaddii aad ku badsato ama aad xoolo ku badsata ha ku dhaqmin ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay waslem laakiin alla dartii u barta hana ku xadgudbina hana ka gaabinina qur-aankana haka dhiganina wa lagu qaraabta lagu qaraabta haka dhigina qur wax wax lagu badsado oo adduun lagu badsado khaasatan haka dhigina weyaan lakiin aakhara lagu badsado ajir lagu badsado thawaab lagu badsado oo waxa weeyaan man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu biha xasana xasanadiina waa cashru amhaaliha laa aqul alif laamim xarfun walakin alifun xarfun walaamun xarfun mim xarf haddii marka aad rabta inaad ajar ku badsato alif laamim baqara akhri suurat mxuu ahaa nisa akhri suurat ali cimraan akhri wamaa ilaa dalika ajar badsi ay tahay istigtaarkaas dhankaasa waa maxmuud waa waxa loo baahanya weyaan lakin istigtaarka lediyada muxuu yahay istigtaarka adduunya weeyaan waa yahay baabun maa jaa fii fadli qira'ati cadadin min alaayaat baabun maa jaa wuxuu yimid ayuu baabkan u baab yahay ama ku soo arooray fii fadli qira'ati cadadin cadad ama tira akhrinteed ku kusoo arooray meel aayaadka aayada ah baabkan u baabay weyaan aayada toban maalan aayad oo kale boqol aayadood kale boqol iyo konton aayadood kale shan boqol ayadoo kale wahaakada aayada intaasoo cadada la akhrinta la akhriyo oo go-on fadliga kusoo aroor baabkan u baabiy waana noo iman insha allahu tacala inuu nabigeena alai sl slam cadayn doono uu noo cadayni aayad intaas qofka akhriya kuwaas ayaa lagu dari intaas qofka akhriya ayada muxuu ahaa go-onna waaya shan boqol iyo toddobaad can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey sacad bin malik bni waa muktiriintu ka mid yahay radi allahu taala arda qaal wuxuu yidhi man qara'a qofka akhriya fii leylatin habeen cashra aayaatin toban aayadood kutiba waxaa loo qoraa ama lagu qoraa min adaakiriina kuwa alla xusid badanayaalka inuu ka mid yahay ayaa mxuu aha lagu qoraa weyaan toban aayadood bas ah weyaan qofka ahriyo waxaa lagu qori oo habeen waliba ahriyo kuwa alla aadka u xusa waxaa lagu dari listigaasaa la gelin listiga adaakiruuna allaha ayaa lagu dari bal arka waa toban aayadood nicma waman qara qofka ahriya bimiati aayatin boqol aayadoodna kutiba waxaa lagu qoraa min alqaanitiina kuwa alla daa'iman wa abadan aeeca oo muiiciinta ah oo allah subxaana wa tacaala daa'iman wa abadan isaga amarkiisa aanan jebinin ayaa lagu daraa faylkaas rajastaasaa la geliya miiqo akhriyey boqol aayadood suura mxuu ahaa suurat albaqara waa miiqa aayadood laba boqol iyo siddeetan iyo lix marka qofki markuu suurat albaqara dhameeyo meel waaya waman qara'a qofka akhriyo bihamsi miati aaya shan boqoloo ayadood qofka akhriyo ila alfi ilaa kun uu ka gaarsiiyo asbaxa wuu waa bariistaa walahu isaga ay u sugnaatay qintaarun min alajri qintaarna muxuu ahaa waa noo imaan doonta insha allah qintaarun min alajri ajar ah qiila waxaa lihi wamal qintaaru qintaarna muxuu ahaa qintaarna muxuu ahaa hada muxuu ahaa muxuu ahaa milu maski thawri dibiga haragiisa muggi oo dahaban dahab weeyaan <laughs> yacni sad ama maqaar oo dahab laga buuxi bud ah inaad shan boqoloo ayadood akhriso shan boqoloo ayadood qur-aanka haddii akhriyo suurata alcimraan miiqa ayadood weyaan alcimraan miiqa ayadood ya laba boqolneed miya marka yani markaad aali cimraan iyo suurat albaqara qofka dhammeeyo wax u harsan miiqay toban iyo toban iyo afar ayadood todobadii faatixada ka bixi marka meeqaa soo hari todoba kale shantaa boqol qofku markuu akhriya habeenkaas wuxuu muxuu ahaa la baryey hal muxuu ahaa sad amaba maqaar lo-aad ama debi oo buuxa oo dahab keligiis khaalis ah ayuu habeenkii marka la hoyanay waa nicmo aad weyn yaa heli karo waxaan la heli karin marka arinta ayada marka waa arrin aad u qiimo badan aad u qiimo badan weyaan waayahay xadiidkaas imaam daarimi ayaa soo saaray fii sunanihi waana isnaaduhu saxiix xadiidka shan boqol iyo sideedaad can abdillahi mascuud waxaa laga wariyey radi allahu taala aharkaas waa saxaabiga xadiidkan ama aharkan abu saciid ayaa yidhi laakiin waxaad ogaataan hal qaacido oo aada muhiim u ah qaacidada maxay tahay idaa qaala asaxaabiyu shay-an laa yuqaalu bira'yi falow xukmu rafci saxaabiga hadduu arin sheega aanan ra'yi laga sheegi karin se tahay aan geli karin had tusaale ahaan in eh, hal sad amaba neef lo ah haragiisoo kaamil ah oo buuxo dahaba qofkii lagu siiy shan boqol ayadood ma saxaabiga maskaxdiisu keenaya oo muxuu sheegi karaa maya abadan hada laa yuqaalu bira'yi janno ayaa lagu heli ama naar ayaa lagu geli laa yuqaalu bira'yi marka saxaabiga marba hadduu yidhaahda waa sidaas lahu xukmu rafci in nabiga loo kor yeelay xukunkiisa ayuu leeyay sal allahu alayh wali wasalam marka culimada waxay ku daraan marfuucaadkaay ku daraan axaadiista nabiga loo rafciyey ay ku daraan sala allahu alayh wali wasalam saa marka loola socda waaya boqol iyo sideedaad can abdillahi bn mascuud waxaa laga wariyey taala anu arda qala abdullah bn mascuud man qara'a qofka akriy fii laylatin habeen bihamsiina aayatan konton aayadood lam yuktab laguma qoro min alkhaafiliina rejistarka kuwa alla hilmaamsan oo dikrigiisa hilmaansan kuwaa laguma dara saas ayuu nabigeenayuu cadayna ninka la bdillah mascuud radi allahu ta an arda imaam daarimi ayaa soo saaray mxuu aha aarkaas sanadkiisana waa saxiix weeyaan xadiidka shan boqol iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa la wariyey qala wuxuu yidhi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal man xaafada qofka ilaaliyo calaa haadihi calaa haulaai salawaat salaadahan oo kuwa ah almaktuubaat ee ah, lam yuktab laguma qaro min alkaafiriina kuwa alla hilmaamsan laguma qoro shan salaadood fajarka ilaa ceshihii qofkii intaas isdaba dhigo oo saas dhaqankiis u noqda kuwa ilaahay subxana wa tacala dikriisa hilmaamsan laguma daro kuwa ah lagu dari oo muxuu ah rajasahaas ku jiraan oon laga bixinaynin waman qara qofka ahriy fii leylatin habeenna miata aayatin boqol aayadood e lam yutub laguma qoro min alkaafiriina kuwa alla hilmaamsan laguma qoro aw kutiba waxaa lagu min alqaanitiina kuwa alla ateecsan asagoo marfuucun waa kan marka marfuuc daahir asagoo waa kan weya muuqda ibn khusayma fi saxiix ayuu kusoo saaray sanadkiisana waa saxiix calaa shartihima naasirudiin albani xadiidka shan boqol iyo tobanaad can abi hurayrata waxaa radi allahu ta anu arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul la rsulka wuxu yhi sal slem man qara'a qofka akhriya cashra aayaatin toban aayadood fii leylatin habeen ku akhriya gudaheed lam yuktab laguma qoro min alghaafiina kuwa alla hilmaamsan xadiidkaadna alxaakim fii mustadraki ayuu kusoo saaray imaam dahabin wuxuu isagoo marfuucna waa kaa weyaan baabu maa jaa fii khatmi qur'aani qur in la khatimo iyo xilliga qur la khatima waxyaabaha eh, loo baahan in la sameeyo amaba waxyaabaha aaaarta soo aroortay ayuu baabkan u baabiy weyan xadii shan boqol toban iyo koobaad can alxakam waxaa laga wariyey ninka xakam la yidhi can wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi qaaladaas marka xakam in lala aada ayaa ku fiican haddii kale matahaadan gelina oo ninkii mujaahid ku yidhi muxuu ahaa eh, mujaahid ninkuu le qaaladaas waa naga qasoomi doona marka ilaa aan meel kale aan ka heli doono hadda waxaad aadan qaaladaas xakam la aada can akam waxaa laga wariyey can mujaahidin wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi xakam bacaa ilaya aniga ayuu ii soo diray oo qaala wuxuu yidhi bacaa ilaya can akam waxaa laga wariy can mujaahid wuxuu ka wariy qaala wuxuu yidhi xakam bacaa ilaya bacaa wuu iisoo diray ilaya aniga oo xakam ah ayaa mujaahid wuxuu diray adeeg xirowgiis ayuu ahaa adeeg ayuu iisoo diray qof ayuu isoo adeejiyey qaala wuxuu yidhi markaan u imaaday inamaa in kalamana dacawnaaku waan kuu yeernay ana anaga aradnaa waxaan doonnay an nakhtima alqur'aana qur-aanka inaan khatinno ayaan doonnay weyaan waxaan kugu yeern wax kale maaha qur-aanka inaan dhammaystirno ayaan doonnay wa inahu shaniya balaqanaa waxaana soo gaaray balaaq weyaan waxaana soo gaaray ana aducaaa ducada yustajaabu in la ajiibo cinda khatmi alqur'aani qur-aanka xilliga la khatimaa in ducada la ajiibo ayaana soo gaaray qaala wuxuu yidhi fadacaw kadibna waxay ku mujaahid ibnu jabr oo taqaanaan oo raggii mufasiriinta axaadiista nabigeena aayaadka qur-aanka ragga looga dambay ka mid a ayaa marka aarkan wuuu leeyahy waxay naga soo gaartay yay kasoo gaari marka yay kasoo gaari waa saxaabadii akhyaartay ka soo gaaraysaa marka arintaas ayaa halkan imaamu daarimi eh, fii sunani uu kusoo saaray sanadkiina saxiix weyaan aarka an boqol toban iyo labaad ibrahim nakhci waxaa laga wariyey siaar taabiciin qaala wuxuu ibrahim nakhci raximah ullah idaa qara'a arajulu qofka hadduu akhriya alqur'aana qur-aanka nahaaran maalin sallat calayhi almalaa'ika malaa'igta ayaa u ducaysa xataa yumsiya ilaa u kagalabaysto weyaan waidaa qara'ahu haddii akhriya leylan habeenkana sallat calayhi almalaa'ika malaa'igta ayaa u ducaysa xataa yusbixa ilaa u ka waabariista weyan wafii riwaayatin qaala sulayman alacmash wuxuu yidhi faraytu waxaan arkay raximahullah faraytu waxaan arkay asxaabana asxaabtanaga yucjibuhum iyada oy aad u cajab geliso oy jecel yihiin an yakhtimuu inay khatimaan qur-aanka yakhtimuuhu inay khatimaan awala leyli awala nahaari habeenka awalkiisa hore oo subaxdii oo kale wii la midkaa iyo wa awala leyli habeenka awalkiisa ayay jeclaan jireen weyaan qur kariimka culimada in badan waxay leeyihiin ama qeyb ka waxay leeyihiin qur akhrintiisa waxay aad u kordhisaa barakada xataa waqtiga wax kale iska dhaaf xitaa waqtiga qofka subaxda intuu waa bariisto salaad jamaaca ku tukada kadibna qur uu jus ka akhriyo ama uu laba akhriyo ama saddex u akhriyo ama afar u akhriyo ama intuu alla u akhriyo qadarka aad akhriyey intaas in u dhiganto amaba in mxuu aha intaas lagu qiyaasi karo ayuu waqtigu barakeeya arinta ayada qofkii raba in eh, wakhtigiisa barakada laga qaaday uu barako u helo qur-aankuna ha badiyo wixii aad shan maalmood ku qaban laheed oo rabbi subxana wa tacala hal maalin gacantaada soo gelinaya oo hal maalin muxuu kugu suurageli jadwalkii wixii kaa wareersanaayo maanta aad kala gaari lahayd ayaa iskugu kaa aadi marka kulamaa qofka waxaa weyaan uu ku sugan yahay aacada alle subxana watacala qur-aan khaasatan kalaamka alle uu mxuu waqti geliyo ilaah subxana watacala isna waqtigiisii u barakeeyo arrinta ayadan waa arrin mujarab raba ha eega weyaan hana tijaabiyo waayahay baabu maa jaaa baabun laa yamasu ma taabta alqur'aana qur-aanka ilaa aahirun qof daahir ah alakbar janaabadii iyo xaydkii wix lamidka daahirka ah iyo qof waxaa weyaan daahir ka ah xadad alasqar oo weyse la-aan aanan ahayn qof daahir aan ahayn qof kale qur-aanka ma taabto weyaan oo lama ogola xadiidka han boqol toban iyo saddexaad can abi bakrin waxaa laga wariyey ibnu maxamed ibni camr ibni xasmin can abihi abihi oo maxamed ibnu camr ibni xasmi ahaa wuxuu ka wariyey can jaddi awowgii oo camr ibni xasmi wuxuu ka wariyey ana rasuula allah rasuulka al sal alla alay slam kataba wuxuu u qoray ilaa ahli yaman reer yamaneed wuxuu u qoray bikitaabin waraaq ayuu u qoray fiihi kitaabkaas iyo waraaqda waxaa ku dhex yeelay oo ku qornaa alfaraa'idu wixii faraa'id ah oo farad ah iyo wasunanu sunnooyinka iyo wadiyaatu diyooyinka wa bacaa bihi wuxuu la diray kitaabkaas iyo qoraalkaas iyo waraaqda iyadaa mac camar ibni xasmin ninkaas ayuu la diray fadakara wuu sheegay alxadiid xadiidka ayuu sheegay wa fiihi kitaabka gudihiis waxaa ku sugnaa nabigu u qoray gacantiis maa tabcan amla nabigu u beeriyey rag kale ayaa qoray qaala wuxuu yidhi walaa yamasu ma taabto alqur'aana qur-aanka ilaa taahirun qof daahira mooyane qur-aanka marka qofka aanan tahaarada aan lahayn inuu taabta lama ogola imaam abaraani fii almucjam alkabiir bayhaqi fii sunanihi ayay kusoo saareen weeyaan culimadana saxiifadaas ama kitaabka isaga culimada aaday uga hadlaan axkaam badanna waa lagu dhisaa axkaam aad u badan ayaa lagu dhisa weyaan fi bab اlfiqhi xadidka shan boqol toban iyo afaraad can abdillahi bni camr sanadkiisana waa laga hadlaa xadiidka shan boqol iyo toban iyo afaraad can cabdillaahi ibni cumara radia allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bni cumar qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sal l slm laa yamasu ma taabta alqur'aan qur'aanka ilaa daahirun qof daahira mooyane xadidka shan boqol iyo toban iyo shanaad ka hore waxaa imaam albahaqi fii sunanihi ayuu kusoo saaray xadiis an boqol toban iyo shanaad can muscab ibni sacdin waxaa laga wariyey raximah llah anahu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay umsiku mid u qabto almusxafa kitaabka qur-aanka calaa sacd ibn abi waqaas saxaabiga jaliilkaha awalu man rama awalu man rama sahman fii sabiili lah qof muxuu ahaa leeb jidka alla ku tur ninka u horrey weyaan waa nabigeena calayhi sala slam ree abtigiis waa kii nabigu dhihi jiray abtiga waa kaan abtigin la imaada wuu ku faani jir nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam min baabi altaliif markuu saxaabada la kaftami iyo markuu mxuu aha rab inuu yani qalbigooda wanaajiye iyo markuu rab in mxuu ahaa jawigan rataabada amaba murugaha iyo culaysyada iyo in laga yarbaxo marka qa nabigan uu kaftami jiray alayhi salat slaam wuu kaftami jiray nin buu u imaana markaasu dhegta qabani markaasuu man yashtari minii hada alcabd addoonkan yaa iga iibsani markaasu wuxuu leeya idan laa wajadtanii kaasidan nabi allah haddii marka aad maanta aad suuqi geysa mid baaray ayaa noqonaya oo mxuu wax iga kaasaysta ma helaysid nin baa u imaan jiray mxua ximaar loo aqooni jira nabiga la kaftama alai slat slam marka kaftanka nabiga hadii laga hadlo alai slat slam waad yaabaysaan waa la yaabe marka mararka qaar waa dhici jirta inuu nabiga yidhaahdo abtiga waa kan abtigiina bal la imaad adinka aan ma isu abti mxua abti tirsana abti wanaagga aan qaba iyo waakada wamaa ilaa dalik nacam saxaabigaas ayaa wuxuu leeyahay ninka la yidhahdo muscab ibnu sacdin saxaabigaas ayaan u qaban jiray kitaabka qur-aanka kow kuntu waxaana umsiku mid u qabto almusxafa kitabka qur-aanka calaa sacd ibn abi waqaasin faxtakaktu kadibna waan isxoqay meelaha hoose ayaan oqtay weyaan faqala wuxuu yidhi sacdun wuxuu yidhi lacalaka waxaa dhici karta masasta dakaraka inaad xibintaada taranka aad saa u taabataa laga yaabaa oo markaad waxoqaysa ila matantooyin iyo dharkaan tirada badan waxaan meesha ma olin maro yaroo mxu qaydkao yara hoos lagu xirnaa iyo waxaan badnayn markaasaa wuxuu yidhi faqultu waxaan ihi nacam ha qum istaago fatawada soo weyse qaada faqumtu waan istaagay fatawadatu waan soo weyse qaata uma rajactu waan soo laabta way imaam bahaqi fii sunani an can xakiim xisam waxaa la wariyay saxaabada nabigeena ala slam raggii fuqarada ahaan jiray gadaal daman ilaaha subxana wa tacala u furay oo runtii waliba cifada iyo dhowrsanaanta lagu yaqaan ayuu ka mid saxaabiga ajeelka ana nabiy nabigen wuxuu ka wari sal slm lama goortii bacaahu ana nabiya nabigeena sal slm lama goortii bacahahu uu u diray xakiim bin xisaam waaliyan gobnatooranimo iyo waxaa weeyaan maamule ila alyeman yeman u diray gobolkaas yeman soo maamula lagu yidhi faqaala wuxuu yidhi marka laa yamasa laa tamasa ha taabanin alqur'aana qur-aanka taabanin ilaa wa anta aahirun adoo daahir mooyane oo nadiif ah oo xadat alasqar iyo akbarka janaabada iyo wixii la halmaalo iyo weysela-aanta iyo wii la halmaala adoo aahirka mooyane waxaa weyaan qur-aanka taabanin weyaan saas ayaa marka amar lagu siiyey alxakim fi musadraki ayuu kusoo saaray imaam dahabina wuxuu leeyahay waa saxiixun weyaan imam dahab wuxuu yihi saxiix baabun qofka isagoo weyse aanan qabin inuu qur-aanka karo hadduusan kitaabka taabanaynin ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadii boqol toban todobaad can abilhariif waxaa laga wariyey qala wuxu yhi abilhariif raximah llah utiya caliyun cali ayaa loo keenay biwaduu'in biyo weyse ayaa loo keenay wuduu iyo waduu ay kala yihiin bifatxi lwaawi waxaa weyaan biyihii lagu weyse qaadanay wa bidami lwaawi oo wu la yidha wuduuna waa weyse qaadashadii laftirkeeda camaliyadii weyaan marka waduuna waa biyihii lagu weyse qaadanay utiya waxaa loo keenay caliyun radi allahu ta anu arda sayd cali ayaa waxaa loo keenay biwaduu'in weyse ayaa loo keenay biyo weyse lagu weyse qaataa loo keenay famadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuuna sandaarsay alaatan saddex jeer waqasala kadibna wuxuu dhaqay wajha wajigiisa alaatan saddex jeer ayuu dhaqay waqasala yadayhi labadiis gacmood iyo wadiracayhi labadiis dhudhuna alaatan alaatan labada gacmood ayaa saddex saddex dhaqay weytiiba uma intaa kadib masax wuu masaxay birasihi madaxiisa tansaan lalemiya mise waa tii caadigeed waa tii caamkeed abcan midaasaan le waad aragtee mayna maxaa qofku qasbi sax maahan waxa weyaan wii dhan waa wada nuuraya maalinta qiyaama marka in wax yaroo m birriqloo dheef lahayn maxay soo saaraysaa bahal weynoo muxuu ahaa ku iftiimiyey salaadkii iyo maad marsatid waa horta waa xirmaanka magta waxyaabaha runtii qofka madaxyaa u bannaan markaasuu meesha maanta idil ku celinaya soo qaba biyihii saaskoo dha soo celi saaskoo dha oo maxay soo rafaadinaysaa meesha inay boogowdaaba halisa marka dambe ama ay kaa gasho muxuu ahaa canfaar saadu xoqaysa ama ciddada kaaga dhacda saa u marsa saa u marsa qiyaamana nuur ka dherg sunnada nabigeena raac alayhi salatu wasalaam kadibna waxaa weyaan uma masaa kadibna u masa birasi madaxiisa uma qasla wuuu dhaqay ayuu dhaqay uma intaa kadib qaal wuuu yidhi hakada sidan baan ra'aytu arkay rasuul allahi rasulka al sl slm tawada isagoo weyse qaatay uma intaa kadib qara wuxuu aqri shayan shay min alqur'an qur'anka ayuu aqhriyay uma qaala wuxuu yidhi haada qur-aan akhrintan markii la weyse qaato kadib liman ayay u bannaan tahay leysa aanan walaa aaya falaa yaqra walaa aayatan ayadna ataa ma arinay yani laazim maaha markaa qur-aanka aan arinaa qur-aanka waxaa weyaan aan arinay inaan weyse qaba laazim ma ahayn nacam anoo weyse qabaan akhriyey laakiin qofka hadduusan janaabo qabin qur-anka waa iska arin karaa laakiin taabashada waatan la diidaa weyaan saasaan koley bu fahmay xadiis shan boqol iyo toban iyo sideedaad can cabdiraxmaan ibn yaziid waxaa laga wariyey raximah llah qaal wuxuu yidhi kunaa waxaan heni maca salmaan salmaan waa taqaana alfarisi radi allahu taala an arda ayaan mxuu aha la jirnay fa kharaja wuu baxay oo faqadaa wuxuu soo gutay xaajatahu dantiis ayuu soo gutay oo musqul ayuu soo galay uma intaa kadib jaa waa imaadayo faqultu waxaan ihi ya abaa cabdillaah abuu yow kunyadiisa ay abuu cabdillahi lihi jir salmaan low tawadati haddii aad lahayd lacalanaa waxaan mudannahay an nas'alaka inaan ku weydiina can aayaatin aayado inaan wax kaa weydiina ayaan mudannahaye inaad mxuu weyse qaadato ayaan noo roonaan lahayd qala wuxuu aniga lastu maahi amas amasuhu qur-aanka mid taabta maahi qur-aanka aad adinka haysaan aniga fartaydu gacantaydu uma dhaweynaayo inamaa in kale ma ahane kadibna aayad qur-aankeed ayuu ahriyay laa yamasuhu qur-aanka ma taabta ila almutaharuuna kuwa tahaarada qaba weeyaan ma oyana kuwa kale ma taabtaan culimada inta badan marka waxay ku fasiraan weysada ayaa lagu fasiraa weyaan faqara calayna dushanaga wuxuu ahriyey maa shinaa wixii aan ka rabnay inaan wadul ahriyey isagoo weysalaan oo markaa soo baxay weyaan marka taabashada unbaa mushkilada mooyeene laakiin akhrinta iyadoon la taabanin dhib ma lahan alxaakim fii musadrakihi walbayhaqi fi sunanihi bayhaqi fi sunan kubra طabcan bayhaqi marba haddii muxuu ahaa xaq ay timaada albayhaqi fi sunan kubra imaam ashaafici calayhi raxmat ullah waxay yidhaahdaan eh, fadli badan ayaa waxaa weeyaan aad ku madhabkiisa inuu adiladiisii u ururiyo ninka la imaam bayhaqi caleyh ramat ullah aad iyo aad baa muxuu ahaa aad fadli ugu leeyahay oo marka hadda aad eh, sunanka filbayhaqi aad aragta axkaamta ku jirta iyo siduu yahay aad baad olayaabaysaa usuusha imaam shaafici marka muxuu ahaa eh, eh, fiqigiisa adiladeed inta badan imaam bayhaqi ayaa waxaa weeyaan issaaray weyaan raximah llah raxmatan waasica waaya baabu amaba xadiid shan boqol toban iyo sagaalaad can maxamed ibn sirin waxaa laga wariyey raximah llah ana cumar ibn اlkhaaabi radia allahu tacala anu arda kaana wuxuu ahaaday fii qowmin qola wa hum iyagana yaqra'uuna qur'an qur'aanka akhrinayaan fadahaba wuu u baxay lixaajatihi dantiisa ayuu baxay uma intaa kadib rajaca wuu laabtayo wa huwa isagana yaqra'u lqur'aana qur-aanku akhrini ana cumar ibn khaaab radia allahu taala arda kaanu wuxuu ahaaday fii qowmin qolo wa hum iyagana yaqra'uuna qur'an qur'aanka akhrinayaan fadahaba wuxuu u baxay lixaajatihi dantiisa uma rajaca faqaala wuxuu ku yidhi rajulun wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin ataqra'u alqur'aana qur'aanka miyaad akhrinaysaa walasta adoonan ahayn calaa wuduu'in weyse qab adoonan ku sugnayn weyaan faqaala wuxuu ku yidhi cumar wuxuu ku yidhi man aftaaka yaa ku fatwooday oo fatwadaa ku siiyey bi haada arrinkan amusaylamatu musaylamat alkadaab miyaa ku warramay yaa fatwadaas tu hadda nabi maxamed ka soo aroortay amaba diin ku qadonta maahane musaylimihii beenbadnaha ahaa oo nabinimadii sheegtay miyaa kuu sheega way rijaalu iqaatun ragiisa waa iqaat ibnu lam yasmac min cumar idan inqiaac ayaa ku jiro walmunqaicu min anwaaci eh, aciif abaraani fi mxuuaha mucjam alkabiir baabun tacalum qur'aani qur-aanka barashadiisa walcamalu bihi qur-aanka lagu fala ayuu baabkan u baab yahay in aan laga maarmaynin inuu wanaagsan yahay arrinta ayada in muxuu loo baahan yahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol iyo labaatanaad can cataa waxaa la wariyay cataaga caa ibn saaib can abi cabdiraxmaan wuxuu ka wari qaala wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan raximahum allahu jamiica xadaanaa waxaa noo waramay man ayaa noo warramay akhyaar iduul kaana ahaaday yuqri'una qur-aanka kuwa noo akhriya oo min asxaabi nabiy nabiga saxaabadiis ka mid ah sala allahu calayh ali waslm waradia allahu canhum annahum iyaga kaanuu waxaayan yaqtari'uuna kuwa ka soo akhristo oo ka soo barto min rasuuli rasulka al falaa ya'khuduuna uma gudbi jirin oo ma qaadan jirin fi lcashri ukhra toban ka dambayso ama tobanka kale xataa yaclamuu ilaa ay ka ogaadaan maa fii haadihi tobankaas wixii ku dhex sugnaaday oo min alcilmi cilmi ah iyo walcamali camal ah ilaa ay ka gartaan weeyaan oy ka aqoon ahaanna ay u bartaan kuna camal falaan weeyaan qaaluu waxay yidhaheen facalimnaa waxaan baranay alcilma cilmiga ayaan baranay iyo walcamala camalka ayaan baranay weeyaan saxaabada nabigeena sal l ay toban aayadood bartaan tobanka dambe uma ay gudbi jirin ilaa ay macnaha ka bartaan kadibna kaga camal falaan marka cilmigaas noocaasa ma fakada waxaa weyaan meel cidlana kuma dhac imaam axmed fii musnadihi ayuu kusoo saaray sanadkiisna waa xasan weyaan xadiidka shan boqol iyo labaatan iyo koobaad can shariik waxaa laga wariyey can ataa ibnu wuxuu ka wariyey cataag waa ninka hore can abi cabdiraxmaan wuxuu ka wariyey can cabdillaahi ibna mascuud weeyaane qala wuxu abdillahi ibn mascuud radi taala arda kunaa waxaan ahaynay idaa tacalamnaa goortii aan baranna min annabiy nabigeena sal slm cashra aayaatin toban aayadood oo min alqur'aani qur-aanka ka mid a lam natacalam maanan baraan jirin min alcashri tobanka allatii taasoo nasalat soo degtay bacdaha gadaasheed xataa naclama ilaa aan ka barana maa fiihi wixii ku sugan qiila waxaa loo yidhi lishariikin shariik oo raawiga xadiidka ahaa waxaa lagu yidhi amaba aharka min alcamali xataa naclama maa fiihi qiila waxaa loo yidhi min alcamal maa fiihi min alcamal miad ulajeedaa ku jira ilaa ka barataan kagana alxakim fii mustadrakihi bayhaqi fii sunan kubra imaam dahab wuxuu le waa saxiix weeyaan xadiidka shan boqol labatan iyo labaad an abdillahi bn cumar bn khataab radi allahu tacala anhu arda wa can abiih qaala wuxuu yidhi cbdillahi bn cumar laqad cishnaa waan noolaanay oan soo gaarnay burhatan xilli oo min dahrinaa zamankanaga ka mid ah wa axadunaa midkanagana yu'taa la siini aliimaana iimaanka la siini qabla qur'an qur-aanka intaa qur-aanka aad xifdinin ka hore ayaa iimaankii iyo qur-aankii jacaylkiisii iyo diintii jacaylkeedii iyo muxuu ahaa qalbiqabowgeedii iyo muxuu ahaa xubigaas iyo idminaankaas ayaa la siin jiray intaan qur-aan la siinin ka hore wa tanzilu suuratu suuradda ayaa kusoo degi jirtay calaa muxamadin nabi moxamed sala allahu calayh waali waslem fayatacallamu wuu baran jiray midkanaga xalaalaha xalaasheeda xalaalaho aha ku dhex oo laisuu xalaaleeyey iyo xaraama wixii xaraam ahoo muxuu ah liskaga xaran yeelay gudaheeda iyo wa aamiraha amaradeeda iyo wa zawaajiriha waxyaabaha ay diideysa oo dadka ka canaananayso ayaa muxuu ahay aan baran jirnay ama qof annagana mid uu baran jiray wamaa yenbaqii iyo wi haboon an yaqifa qofka inuu ag istaaga cindahu agtiisa oo minha suurada ka mid ah inaad wixii ku tadabur iyo fahan iyo howlo u baahan weyaan waaya kamaa tacalamuuna si aad u baranaysaan antum adinka alyawma maanta alqur'aan qur-aanka adinka qur-aanka laftiisu baad baranaysaan laakiin annaga intaasoo arrimood ayaan baran jirna weyaan dhaqankanaga saas u ahaan jiray iimaanka ayaana kasii horreeyey iimaanka ayaa kasii horreeyey uma intaa kadib laqad ra'aytu waan arkay la wallahi baan ku arkay ra'aytu waxaan arkay alyawma maanta rijaalan rag baan arkay yu'taa la sina axaduhum midkood alqur'aana qur-aanka oo qur-aankii xifdini qabla aliimaani isagoo iimaanba qalbigiisa usan ku jirin oo qur-aankii macaanidiisa xataa aan aad u fahamsanayn amaba dan weyn oo fa yaqra'u kadibna akhrin maa bayna faatixatihi bilowgiisa intuu dhexaysa ilaa khaatimatihi ilaa khaatimadiisa qur-aanka laga dhameeyo maa yadri uusan ogeyn uusan ku baraarugsanayn maa aamiruhu wuxuu fari walaa zaajiruhu wuxuu ka reebi maa aamiruhu wuxuu fari iyo walaa zaajiruhu walaa wuxuu mxu diidi ama uu ka canaanani walaa maa yanbaqii iyo wixii muxuua haboon an yaqifa inuu ag istaago cindahu agtiisa fayanhuruhu kadibna qur-aanka ayuu firdhini nahra daqli timirta teeda liidan oo radiiga ah, si loo mxuu ahaa tuuro oo timirta kale looga dhex bixiyo sidaas ayuu samayni oo dhaqankaas ayuu leeyahay saas ayuu cadaynayaa ninka la yidhi cbdullahi bni cumar ibn khaaab radi allahu tacala arda marka qur-aanka in macaanidiisa la ag istaago waxaa weeyaan liyadabaruu aayaatihi qur-aanka in lagu tadaburo aayadihiisa ayuu ilaahay usoo dejiyey xikamta loo soo dejiyey xikmadaha ugu weyn ay ka mid tahay xikam kalena way jiraan weeyaan marka arinta ayada ah ayaa loo baahan yahay imaam dahabi wuxuu le waxaa weeyaan calaa shardihima ay shardi buhari wamuslim alxakim fi mustadrakihi walbayhaqi fi sunani lkubra ah, baabun atakbiiru allahu akbar in la yidhaahdo cinda nihaayati suwari suuradaha gebagabadooda alqisaari ee yari ee gagaaban markii ay dhammaadaan allahu akbar la yidhahdo muxuu ahaa suxufi wa muusa oo kale amaba cafwan waxaa weeyaan gebagabada suuratu oo kale qofka inuu yidhahdo muxuu ahaa allahu akbar annaga waxaama naqaanaa wixii ka bilowda suurat duxaa allah akbarta loo yaqaana soo ma waana la dhihi jiray marka waatan iyadiio marka mxuu ahaa aan aad laakiin u xoog badnayn xadiis shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad can cikrimata waxaa laga wariy ibnu sulaymaan qaala wuxuu yidhi cikrama raximah llah qara'tu waxaan akhriyey calaa ismaaciil ibni cabdillaahi ibnu qis tantiin ninkaa ayaan ku dul akhriyey falamaa goortii balaqtu aan gaaray waduxaa markii aan gaaray qaala lii wuxuu u yidhi kabir allahu akbar dhah cinda khaatimati kulli suuratin suurad la arka gabagabadeeda xataa takhtima ilaa qur-aanka ad ka dhamayso oo suurat anaas aad ka gaarto suurad kasta markaad dhamayso allahu akbar dhah amarkaasu isiiyey waaya kow wa ahbarahu wuxuu u sheegay marka cabdullaahi ibnu kaiir wuxuu u sheegay annahu isaga qara inuu akhriyey calaa mujaahid mujaahid ibni jamr jabr fa uu faray bidalika arrinka wa ahbarahu wuxuu sheegay ana bna cabaasin amarahu inuu faray bidalika arrinka isaga faahbarahu u sheegay ibnu cabaas ana ubay ibnu kacbin amarahu inuu faray bidalika waahbarahu ubay ibnu kacbin ana nabiya nabigeena sal sl amarahu inuu faray bidalika arrinka isaga imaam dahab wuxuu leeyahay bizi ninka la yihah ayaa ku jira waa laga yara hadlay marka xadiidkaas aad uma xoog badna alxaakim fii musadraki ayuu kusoo saaray xadiidka alfasl thaani fasalka labaad oo kitaabkii jamcu lqur'aani wa fadaa'ilihi hoos imaanayay fadlu bacdi suwari walaayaat aayadaha qaarkood iyo suuradaha qaarkood fadliga ay leeyihin ayuu baabkan ayuu fasal yahay weeyaan ayuu fasal yahay fasalka saddexaad baabka koobaad baabu fadli suurati alfaatixa suurat alfaatixa fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadidka shan boqol iyo afar iyo labaatanaad ibn cabaas waxaa la wariy cbdulahi bn cabaas ibni cabdilmualib ibn cabdinabi ibn cabdinabi sal l slm qala wuxuu yihi baynama goor jibriilu jibriil qaacidun uu fadhiyo cinda nabi nabi agtiis uu fadhiyo jibriil mararka qaar bini aadan iska soo dhigi jiray waad garanaysaan xadiidkii iطalaca calayna rajulu shadiidu bayaadi hiyaab shadiidu sawaadi laa yuraa caleyhi aharu safar walaa yacrifu mina axad waxaa weeyaan dariiqada dariiqo kastuu nabigu ugu imaan jiray kala duwan hay kala duwan buu ugu imaan jiray dariiqooyin kala duwan baynamaa goor jibriilu qaacidan u fadhiy cinda nabi nabiga ag sal slam samic wuxuu maqlay naqiidan qac ayuu maqlay albaab forma oo kale ayuu maqlay min fowqihi korkiisa ayuu ka maqlay farafaca rasuulmaiisa ayuu nabiga kor u qaaday faqala wuxuu yidhi hada kanaytu baabun waa albaab oo min asamaai samada futxa la furay alyawma maanta la furay lam yuftax lama furin qatu weligii ila alyowm albaabkan samada oo la furay weligiis lama mxuuha furin fanazla minhu malakun malag ayaa ka soo degay faqala wuxuu yidhi hada kan malakun malag weeyaan nazla usoo degay alarda arada usoo degay lam yanzil sooma degin qad weligii ilaa yowm maanta mooyane fasallama kadibna assalaamu calaykum ayuu yidhi wa qala wuxuu yidhi abshir ku bishaarayso binuurayn laba nuur ku bishaarayso uutiitahumaa lagu siiyey lam yu'tahumaa aanan la siinin nebiyu nabi qablaka adi kaa horreeyey faatixat alkitaab waa suurat alfaatixa umu lkitaab iyo wa khawaatimi suurati albaqara iyo lan taqra ma aad akhrisid bixarfin xaraf oo minhumaa labadooda ka mid ah eh, akhir suurat eh, aakhiri suurat baqara iyo eh, suurat alfaatixa ilaa haddii aad akhrisa ucطiitahu ajarkiisoo kaamil ah iyo qiradaas ajarkeedoo kaamil ah iyo wixii aad alla ugu barid subxana wa tacala ayaa lagugu siina weeyaan xadiid shan boqol iyo shan iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allah ta an arda ana rasula rasulka al sl sl imam muslim xadidka soo saar tabcan can abi hurayrat waxaa la wariyey radi allahu taala an arda calaa ubay ibnu kacbin buu kusoo baxay fa qaala rasuullahi wuxuu yidhi sal l slem yaa ubay ubayow waa quraadii saxaabada nabigeenna calayhi salaat slaam wa huwa ubayna yusallii wuu tukani faltafata ubayun ubay ayaa milacsaday oo eegay nabigeen ayuu eegay walam yujibhu uma jawaabin ilan qur-aanka waquumuu lilaahi qaanitiin ayaa laysfaray qofka duu salaad ku jir inuusan hadlin waa amar amar laysiiyey si uu nabigu u degdega calayi slat slam uma insarafa salaaddii ayuu ka baxayoo ilaa rasuuli ayuu u leexday faqala wuxuu yidhi assalaamu ya rasuula allah faqala rasullah wuxu yidhi sal ly slem wacalayka asalaam nabigeena calayi slat kadibna wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kaa reebay yaa ubay an tujiibanii inaad i ajiibto ood warkayga aad maqasho ood hadalka ii jawaabta aan ku idhi yeeritaankayga maxaa kuu diiday goortii dacwatug aan kuu yeehay faqala wuxu ya rasul rasuulka allow innii ani kuntu waxaan fi salaat salaad aan ku jiray qala wuxuu afalam tajid miyaadan helin fiima awxa allahu alla wuxuu ii waxyood ilaya aniga an antaas kadibna waxaa ka dambeeya aayadda qur-aanka istajiibuu lilaahi alla weyne muxuu ahaa yeela iyo walirasuuli rasuulka markii idaa dacakum goorta idin yeelaan limaa shay yuxyiikum idin noolayni ajiiba soo lidinma dhihin oo qur-aankii lii waxyooda kuma aadan helin qaala wuxuu yidhi bala haa walaa acuudu in shaa allah nabi alla uma noqonaayo arrintan waxaa weeyaan qof hadduu kuu yeero adoo ku jiro salaad sunno ah culimada waad garanaysaan masalada waa masala eh, de qof caadi haduu ku yeero waa baab kale laakiin waalid oo kale hadduu kuu yeero ma ma ajiibaysa ma sida ubay aad samaynaysa waa degdejini oo kadibna waxaa weeyaan waad ajiibi waalid oo kale tusaale ahaan haddii ay sunno mutlaqa tahay ama sunnaba tahayba mise sidii jurayja kugu dhiciyo ummi am amsalati ay kaa noqonaysaa baab cajaaib badan waa baabkaas weyaan waayahay qal wuxu yidhi bal ha walaa acuud in sha allah qala wuxu yidhi atuxib miyaad jecesha an ucallimaka inaan ku bara ucallimaka inaan ku bara suuratan an ucallimaka inaan ku bara suuratan suurad lam yanzil uusan soo degin fi tawraati tawraat oo nabi lagu soo dejiyey muuse walaa fi injiili injiil oo nabi ciise lagu soo dejiyey walaa fi zabuuri zabuur oo lagu soo dejiyey nabi daa'uud walaa fi lfurqaani qur-aanka kariimka oo nabi maxamed lagu soo dejiyey alayh slat slam miluha iyadoo kale aan la soo dejinin oo wax la ajira ay jirin weyaan ama la mid ah qala wuxuu nacam haya rasul rasulka allow qala rasul wuxu yiri sal slam kayfa sideeba taqra'u aad akhrisaa fi salaati salaada markaad qur-aanka aad ku dhex akrinayso ama salaada ad tukanaysa maxaad akhrisaa qala wuxu yidhi faqara'a wuxuu akhriyey marka ubay uma alkitaab ama uma alqur'aani suurat alfaatixa ayuu akhriyey qur-aanka hooyadii faqala waa tajawuzan baa loo dhihi faqaala wuxuu yihi rasul rasulka wuxu yidhi sal slam waladii ali baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi gacantiis ay ku sugan tahay maa unzilat lama soo dejinin fi tawraati towraat walaa fi linjiili injiil walaa fi zabuuri zabuur walaa fi furqaani qur-aanka kariimkaa miluhaa iyadoo kale wa inaha iyada sabcun waa todoba oo min almahaani kuwa soo noqnoqona ah todoba ayadoo soo noqnoqonaysa weyaan waalqur'aanu alcadiimu waa qur-aanka cadiimka ah alladii kaasoo uctitu lii siiyey walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aan alcadiimta waa iyada ayuu nabigeen sal allahu ayay kusoo saareen waana saxiix weeyaan baabu fadli baqarati suurat baqara fadliga ay leedahay iyo ali cimraan ali cimraan iyo aayat kursi aayatkursiga ay muxuu intaba leeyihiin ayuu baabkan ubaabya xadidka shan boqol iyo lix iy labaatanaad an mascuud waxaa laga albadri radia taala arda qala wuxuu yidhi qaala rasul wuxu yih sal slm laba aayadood oo min aakhiri suurati lbaqara suurat lbaqara akhirkeeda ah. man qara'ahuma qofka akhriya fi leylatin habeen kafataahu way ku filan yihiin xaali oon usoo boodnay baabki dhanba muxuu ahaa halkan uu noosoo eh, ama noosoo eh, wareeji weyaan marka amaba qiyaamuleylka ha ka kaafiso ama sharoodan ha ka kaafiso ama shaydaan ka kaafiso amaba ajarba ha ugu filnaatee kafatahooda marka macno caama weyaan buhari muslim xadiid soo saaray waaya caawa waxaa telefoonna iyo tashwiish telefoonada naga dhaafa jasakum allah khayran shan boqol iyo todoba iyo labaatanaad can ubay ibni kacb waxaa laga wari radi taala arda qala wuxu ubay qaala rasul a rsulka wuxu yidhi sal slm yaa abaalmundir abaalmundirow atadri miyaad garanaysaa ayu aayatin aayad teedeeba oo min kitaabillahi kitaabka alla ka mid ah oo macaka adiga aad xifdisan tahay acdamu weynaan badan aayad quraanka aanka ka mid xifdisan tahay tan ugu weynaanka badan miyaad muxuu ahaa e, taqaanaa weeyaan waa su-aal nabigeena cala sl slam samayn jiri markuu qofka inuu wax u sheega rabo ariiqada ardayga uu wax ku hilmaaminay ka mid inay saa u bartaan waa muhiim markii ardayga aad su weydiiso oo jiq ku tiraha ood waxba garan waayo maskaxdiisa meelba u aadiyo jawaabta aad u sheegto saxda ah dhab uu ku dhaga weligiis kama fog marka arrintayda waa muhiim aaday muhiimatu weyaan waayahay qaala wuxuu qultu waxaan idhi allahu warasuulu aclam alla i rasuulkii ayaa og weeyaan qaala wuxuu yidhi yaa abalmundir abalmundirow atadri maad garanaysaan miyaad garanaysaan ayu ayatin aayadteedeeba iyo ama aayadee oo min kitaab kitaabillahi kitaabka alla ka mid ah, oo macaka adiga aad xidisan tahay ama macaad ahaatay acdam weynaan badan qaala wuxuu yihi eh, ninka la yihah ubay qultu waxaan idhi allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum allahu alla weyne laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooyana alxayu alihi xayaata aan dhammaasho iyo bilow lahayn noola weeyaan alqayuum ee u taagan muxuu ahaa makhluuqiisa masaalixdooda mid duni mid aakhraba aayaddaas ayaan ahri weyaan ayaan saasaan ihi weyaan qala wuxuu yidhi fadraba kadibna markaasuu nabiga ku dhuftay fii sadri xabadkayga ayuu wallaahi baan ku dhaartee liyahnika alcilmu cilmiga ha kuu tahniyadeeyo ama bogaadin ha bogaadiyo weyan cilmiga ama cilmigaan kugu bogaadinaya abalmundir ya abalmundir abalmundir imam muslim xadidkaa soo saari weyaan xadiid shan boqol iyo siddeed iyo abi hurayrata radi allahu arda ana rasul rasulka al sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa tajcaluu haka yeelina buyuutakum guryihiina maqaabira qubuur haka yeelina yanfiru wuxuu ka carara duurku ka guri aladii kaasoo tuqra lagu ahriya isaga gudihiisa suurat baqara suuratbaqara guri lagu ahriy shaydaan masamaag istaage guryihiinna qubuurha ka dhigana saas ayuu nabigan cadaynaya imam muslim ee xadidka soo saare weyaan xadiid shan boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can abi umaamata albahili waxaa la wariyey radia allahu ta anu arda qal wuxu abi umaama samictu rasulla nabigal ayaan ka maqlay sal slm yquul isagoo le iqra'u lqur'aana qur'aanka ahriya fa inahu qur'aanka yaati wuu imaana yowma alqiyamati maalinta qiyaama shafiican isagoo erga u a liasxaabihi dadka ahrin jiray oo asxaabulqur'aanka ahaa iqra'u ahriya azahraweyn labada iftiinka badan ahriya albaqarata iyo wa suurata ali cimraan labada ahriya weyaan fainahumaa iyaga tatiyaan way imaan doonaan yowma alqiyamati maalinta qiyaama kaanahumaa waaba iyago labadaas hamaamataani laba daruura aw amaba kaanahumaa iyagoo hayaayatan laba daruur waa isku mid weyan shayun sara oo harayna weyaan aw amaba kaanahumaaba iyagoo firqaani laba kooxood oo min ayrin shimbir oo saas iskugu xiran laba kooxood oo shimbir sawaafa ee saas u garbasiman tuxaajaani waxay difaacaan oy ka murmaan can asxaabihima oo dadkii arin jiray xifdisanaa ay marka ay looyar u yihiin ama abukaato u yihiin weyaan iqra akhriya suurat albaqara suurat albaqara fa ina akhdaha suurat albaqara xifdigeeda iyo mxuu ah kacamalfalkeeda iyo akhrinteeda barakatun waa baraka wa tarkaha tegitaankeedana xasratun waa qowmama ishalayta weyaan walaa tastatiicuhaa ma karto oo tabar uma hayso inay mxuu suuratalbaqara gacanta ku dhegto oy akhriso oy ku camal fasho oy rumayso ma awooda albatalatu kuwa suxarada ah awood uma lahan weeyaan amaba qofka saaxirka ah inuu qof muxuu suuratalbaqara xambaarsan oo ku camal falo oo waxaa weyaan akhriyo oo wardi ka dhigto inay muxuu waxu geystaan ama awoodaan ayagana ma xambaari karaan weyaan ayagana ma xambaari karaan baabun fadl sabci alwal todobada suuradood u horeysa fadliga ay leeyihin baabkan u baabi xadidka hore waxa soo saaray imam muslim xadid shan boqol iyo soddonaad can aishata waxa la wari ana nabiya nabigana sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man akhada sabca alawal toddobada hore qofkii qaato oo xifdiya fa huwa xabrun mufti weeyaan oo macaanidii iyo waxaa weeyaan xifdigii iyo dhan walba iyo ku camalfalkii imaam axmed ayaa soo saaray xadiidka sanadkiis waa xasan baabu fadli suuratay huud walwaaqica suuratu huud iyo suurat alwaaqica fadliga ay leeyihin ayuu baabkan u baab yahay xadidka shan boqol iyo kob iyo soddonaad can ibn cabas waxaa laga wariyay radi allahu taala anhuma qala wuxu abdulahi bin cabbaas qaala abu bakrin wuxuu yihi radi allahu taala an arda yaa rasul rasuulka allow qad shibta waad cirowday oo cirada ee ku boobtay weyaan qala wuxu yihi shayabatnii waxaa i ciraysay huudun suuratu huud iyo alwaaqicat suurat alwaaqica iyo almursalaat suurat almursalaat iyo wacama yatasa'aluun iyo waida shamsu kuwirad suuradaha ay cireeyeen ayuu nabi yihi sal la alay slam yani waxyaaba ay xambaarsan yihiin oo qiyaamada iyo howlkeeda iyo ummadihii hore iyo mxuu ahaa dulliga dhibka loo geysan jiray mxuu ahaa eh, ambiyada allah subxaana wa tacaala dhan walba meel ay ka tageen mal markaa suuradaha tadaburkooda iyo akhrintooda iyo mxuu cabsidooda iyo fikirkooda ayaa ciray ayuu nabigeena cadayna sal la sl imam tirmidi xadis soo saaray waana xadiis saxiix weeyaan hada wallah aclam wsala allah waslm abdi